alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu maantay oo maalin axada ah ee bishii lixaad oo islaamka oo jumaad athaani ama jumaad alaakhirana ay tahay lix taariikhaana ku aadan kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijriga ah waafaqsanna bishii koowaad sagaalkeedii laba kun labaatan iyo labo waxaynu bilaabaynaa kitaabkii cumdat alaxkaam min kalaami khayr alanaam ama cumdat alaxkaam fii macaalimi alxalaali waalxaraam kitaabkaasaynu bilaabaynaa kitaabkaasu waa kitaab xadiid ah waana kitaab kitaabkiisu waa xadiid alaxkaam waana kitaab mukhtasar oo aada u fiican ee wanaagsan oo dalabada iyo ardada bilowga iyo dadka kaleba ay ka wada faa'iidaysan karaan axaadiistiisuna ay tahay axaadiis xul ahoo mukhtasara ah oo gaagaaban kitaabka waxaa iskale sheekh macruuf oo muxadis oo la yaqaan kitaabka sheekha qoray magaciisa waxaa loo yaqaanaa cabdulqani magacaasu leeyahay cabdulqani ayaa loo yaqaanaa waa magac ahaan magaciisa haddaan ogaanay cabdulqani in loo yaqaano kunylaqab ahaan waxaa loo yaqaanaa taqiyudiin taqiyudiin magaciisuna waa cabdulqani kunyadiisuna waa abu muxamed abu muxamed magaciisa cabdulqani ah waxaa la yidhahdaa cabdulqani ibni cabdilwaaxid ibni cali ibni saruur ayaa loo yaqaanaa almaqdasi almaqdasi reer sham ayuu ahaa dimashqi waddankaasu ku dhashay waa madhabkiisuna waa madhabka xambaliga waxaana la dhalay taariikhdu markay ahayd shan boqol iyo afartan iyo afar sano markay ahayd bisha rabiicul aakhir shan boqol afartan iyo afar sano markay ahayd culummo badan buu wax kaga dhegaystay meelo badan oo iskadariya baytulmaqdes masar baqdaad muusil ay ka mid yihiin asbahaan hamadaan rag badan buu wax ka dhegaystay kutubo badan oo wax ku oolana wuu qoray nin culummo ah oo ahludiin ah oo macruufka dadka u sheega xumahana dadka ka reeba ayuu ahaa rag badan oo culummo iyo akhyaarana la kulmay kitaabta aadka u nacfi badan uu qoray buu kitaabkani ka mid yahay wuxuu dhintay maalin itniin ah saddex iyo labaatan ay tahay bisha rabiicul awal lix boqol oo hijriga ah ayuu geeriyooday kitaabkan uu qoray waa kitaab mukhtasar ah axkaamtuuna ka hadlaya kitaabku waa hal kitaab laakiin wuxuu leeyahay dhexdiisa aan ku arki doonaa kitaaba kitaabo koob iyo labaatan kitaab buu ka kooban yahay gudihiisa intaan u arki doono koob iyo labaatan kitaab maxaa laga wadaa tusaale ahaan kitaabu tahaara kitaabu salaad kitaabu soom kitaabu zakaat lxaj kitaabo saasa ah, kitaabulbuyuuc kitaabu nikaax kitaabu talaaq ma ujeedaan marka sida kitaabtii hore aan ku arki jiray fasal fasal sooma xusataan fasal fasalkiiba xoogaa ka guda weeya marka waa hal kitaab laakiin asagii baa wuxuu u qaybsamaa labaatan iyo kow kitaab ama labaatan kitaab ama sagaal iyo toban kitaab habda sidii culamada qaar u tarqiimiyeen wey dayib axaadiidta kitaabkan ku qoran axaadiis badan ma aha waa afar boqol iyo taqriiban labaatan iyo saddex xadiid wey afar boqol labaatan iyo saddex xadiid ayuu ka kooban yahay axaadiistiisuna waa yar tahay sharax badan ma saari doono insha allahu tacala waxaan isku dayi doonaa alfaadiisana inaan laqmayno wax yarna aanu dul saarna insha allahu tacaala oo tacliiq ah si dadku ay uga wada faa'iidaystaan dalabada iyo dadka bilow ay uga faa'iidaystaan sharax badan ma saari doono insha allahu tacaala matniga un baynu akhrin doonaa muqadimuu musanifku bilaabay raxmatullaahi calayhi shuraax badan buu kitaabkanu leeyahay kitaabka shuraaxdiisa shuraaxda ugu qaymaha badan waxaa ka mid ah kitaabka aliclaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam loo yaqaano uu iska leeyahay ibnumulaqin ashaafici raxmatullaahi calayhi waa kitaab aad u wanaagsan oo mawsuuca ah oo qiimo badan kitaabka waxaa ka mid a ah ibnu daqiiq ulciid oo ixkaamul axkaam asaguna oo aad u wanaagsan oo kitaab aad u qiimo badan ah kitaabo badan oo shuraaxu leeyahy lakiin kutubta ugu nacfiga badan bay kutubtaasi ka mid tahay waxaa laga yaabaa nuskhooyinku inay wax ku kala duwanaadaan laga yaabaa alfaada taqdiim iyo taakhiir oo kaleeto qaarkood wixii marka intaan akrinahayo kiina aan ku qornayn oo kaleeto ama si kale uu qorayo oo kaleeto lagu baraarujiyaa si aan ayadan carabka u marin aan u fiirino insha allahu tacaala waxay ku kala duwan yihiin muxuu idin ka bilaaba muqadimada qaala shaykhu muqadimatu lmusanif qoraagii kitaabkan qoray hordhiciisi qaala wuxuu yidhi ashaykhu shaykhii alxaafidu ee xaafidka ahaa taqiyudiini taqiyudiin ahaa abuu muxamed muxamed aabihi ah taqiyudiin waa ninaastiisa abuu muxamedna waa kunyadiisa cabdulqani ahaa cabdulqani waa magaciise cabdulqanigii ibnu cabdilwaaxid ina cabdilwaaxid ahaa ibni caliyi bni saruurin ibni caligii ina saruur ahaa ahaa almaqdasiyi ee maqdes loo loo aanayay baytulmaqdes raximahu llahu allah naxariisay tacaala sareeye wuxuu yidhi ninkaasi sheekhahay qeymaha badan alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay alihii almeliki ee boqorka ahaa allihii aljabbaari ee khasbitaanka badnaayo oo addoommadiisa ka adkaa ama addoommadiisa dacfigooda kabayey allihii alwaaxidi ee keligiisa ahaa alqahaari ee addoommadiisa maamulkooda ean u taagnaayo qasbayey wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane waxdahu keliga xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan rabusamaawaati huwa alle rabusamaawaati cirarka rabbigood weeye iyo wal ardi dhulalka iyo wamaa waxa baynahumaa dhexdooda ahaaday alcasiizu alkhafaaru huwa alle alcasiizu allaha xoogga badan weeye addoommadiisa ka adag alkhafaaru ee dhaafitaanka badan wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxamedan nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkii inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkii almustafaa ee la doortay almukhtaari ee la doortay almukhtaaru ee la doortay sala allaahu allaha u naxariisto oo ammaano calayhi rasuulka dushiisa wa calaa aalihi ehelkiisana allaha u naxariisto ammaano iyo wa saxbihi asxaabtiisa al adhaari ee daahiryaalka ah al akhyaari ee weliba wan wanaagsan ilaahina wuu ammaanay nebigana waa ku saliyey ehelkii nebiga iyo saxaabadana waa ku saliyey amaa bacdu intaa ka gadaal fa ina bacda ikhwaani wuxuu rabaa halkan inuu kaga warramo maxaa ku dhaliyey inuu kitaabkan qoro fa inna bacda ikhwaanii walaalahay qaarkood waa walaalihiisa muslimiinta ah ayaa sa'alanii waxay u weydiisteen ikhtisaara jumlatin koox inaan soo ikhtisaariyo ama waxa weeyaan xoogaa oo fii axaadiidi alaxkaami axkaamta axaadiisteeda ka mid ah min miyuudin qorya masafi yah fii axaadiidi alaxkaami oo axkaamta axaadiisteeda ka mid ah mimaa kiina ka mida ittafaqa ay isku waafaqeen calayhi dushiisa alimaamaani imaamaani imaam labadee wey buhaariyo muslim soomana soo marin labadaasaa isku waafaqay buu leeyahay axaadiidta meeshaan ku qoran bukhaari iyo muslim baa wada wariyey qaarkoodna bukhaari baa laga yaaba inuu la gooni noqday qaarkoodna muslim inta badanna waa wada wariyey kan koobaad labadaa imaam abu cabdillaahi muxamed ibnu ismaaciil ibni ibraahim albukhaari waa soo marray kitaabka arbiciinka ahaa iyo wa muslim ibnu lxajaaj ibnu muslim alqushayriyi naysaabuuriyi fa ajabtu waan ajiibay hu bacdigii walaalaha ahaa ee su-aashay weydiistay ilaa su-aalihii su-aashiisi baan uga jawaabay bu oo maxay ahayd kitaab xoogaa xulahoo axaadiista axkaamta aad ku jamcisay noo qor waan yeelaybu maxaad ugala jeeday rajaa'a almanfacati waxtar anoo ka rajaynaya bihi kitaabkaasaan wax ku taro inaan ummadda wax ugu taraan rabay bi anna aan wax isugu taro wa as'alu waxaan weydiisanayaa allaaha alle tacaalaa sarreeya an yanfacanaa inuu nagu anfaco bihi kitaabka kow waman ruuxna inuu ku anfaco kataba qorayhu kitaabka asaga isu ducaynaya kitaabka ninkii qoray allaha ku anfaca bihi waa runtiis aw samicahu ama dhegaysta waa dhegaystanayna hadda soo maaha qofkii dhegaystana allaha ku anfaco amiin dhahaya ilahay hanugu anfaco waa kitaab wanaagsan weeye aw qara'ahu ama akhriya hadduu dad uu akhrinaya iyo hadduu asagoo akhrisanayaba aw xafidahu ama xifdiya aw nadara ama eega fiihi dhexdiis xataa qofkii yuusan xifdisaana eega oo iska mudaalaceeya wa an yajcala inuu alla ka yeelo hu kitaabkan khaalisan mid khaalis u ah oo gooni u ah liwajhi wejigiisa alle alkariimi ee wanaagsan muujiban xaalow yahay camalkaasi mid keensanaya lilfawsi liibaan ladayhi ilaahay agtiisa lagu liibaano fii jannaati nnaciimi barwaaqooyinka beerahooda dhexdeeda fa innahu alle xasbunaa isagaa nagu filan wa nicma alla wanaag badanaa alwakiilu mid la tala saartana ilaahi ayaa u wanaag badan musanifku marka intaa markuu ka warramay kitaabkii koowaad ee cumdatul axkaamka ayuu bilaaba kitaabu tahaarati soo saa idinma qora dahaarada kitaabkeeda kitaabkaas wuxuu ka kooban yahay taqriiban ilaa toddoba baab buu ka kooban yahay kitaabka keligiis may sideed baab weeye sideed baab buu ka kooban yahay baabkaan kitaabkaas kitaabu dahaaraha waxaa soo hosgelaya sideed baab baa soo hosgelaysa sideed baa baabba gooni yahay kitaabu dahaarati dahaaradii ayuu u kitaab yahay dahaarada waa in la isnadiifiyo in la isnadiifiyo weeyaan weyse wuxuu soo wadaa salaad salaadda maxaa ka horeeya dahaaro oo weyse qaad iyo soo maaha dahaaradii buu marka ka hadlaya kitaabu dahaarati waana sida kutubta fuqahada lagu wada yaqaano kutubtooda inay ku bilaabaan axkaamta dahaarada dahaaradii ayuu u kitaab yahay marka can cumar ibni alkhadaab waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ala sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay innama alacmaalu acmaashu inamaa sixatu lacmaali acmaasha asixitaankeedu ah, binniyaati niyooyin ayay ahaatay ah, binniyaati niyooyin ayay ahaatay ayib wa fii riwaayati riwaayad kale waxay binniyati niyo ah, binniyati hadii la waa hal xaboo niyo ah niyaad haddii la yidhahdaan waa niyooyin badan wa inamaa likulli mri'in qof walba waxaa u sugnaaday maa wixii nawaa uu niyeysto faman ruuxii kaanat ay ahaato hijratuhu hijradiisu ilallaahi alle xaggii iyo wa rasuulihi rasuulkii fa hijratuhu hijradiisu ilaa maashay xaggii bay ahaanaysaa haajara uu hijrooday eh, fa hijratuhu hijradiisu ilallaahi alle xaggii bay ahaanaysaa iyo wa rasuulihi rasuulkii waman ruuxii kaanat ay ahaato hijratuhu hijradiisu ila dunyaa ilaa dunya midi qoleh ilaa dunyaa adduunyo xaggeed yusiibuhaa inuu soo shaqaysto aw imra'atin ama haweenay yatasawaju inuu soo guursada haa ayada fa hijratuhu hijradiisu ilaa maa shay xaggii bay ahaan haajara uu u hijrooday ilayhi xaggiisa kitaabka hore arbaciinka waxaan kusoo mari jiray xadiidku markuu dhamaada maxaa la odhan jiray buhaari muslim bukhaari baa wariyey muslim baa wariyey tirmidi baa wariyay kadaa wariyey mse waxa lama ohan jirin ma waxbama raaci marka sababta hore wuxuu kugu soo sheegay axaadiisiisa bukhaariy muslim inay wada wariyeen soo maah muttafaqun caleyhi iyo marka ku uma mahridba kitaabkan horaan usoo mar xadiidkan arbiciinkii baynu kusoo marray culummadu waxay isweydiiyaan kitaabo badan oo waxaa jira xadiidkaa lagu bilaabo kanaa ka mid a riyaad saalixiinkaa ka mid a arbaciinkii baa ka mid a bukhaari baa ka mid a rag badan baa kitaabtooda ku bilowday maxaa loogu bilaaba dhowr arrimood baa loogu bilaaba kow salaad iyo tahaaraa soo socotoo laga hadlahayaa de salaadii iyo tahaaradiina waxaa shardi a ah, niyo markaad salaad tukanaysid soo inaad niyaysatid ma inaad salaad gelaysid maadaamay niya lagaa marmaan tahay oo shardi u tahay saasuu ugu bilaabay waa midda kale a'immada muslimiinta badankooda ayaa kitaabta ku bilaaban jiray oo marka kitaabka lagu bilaabayo inaba alacmaalu binniyaat ardayga kitaabka dhegaysanaya waxaa la rabaa niyadiisa inuu hagaajiyo dar ilaahay ilahay ku dhegaysto shiikha kitaabkii bilaabayana waxaa la rabaa niyadiisu inay hagaagto dar ilaahay ku aqhriyo waa shay qiimo badan ilaa culimmada qaarkood ay yidhaahdeen haddii kitaab aan qorahayo asagaan ku bilaabi lahaa xadiidkan qaarre ay yidhaahdeen kitaab haddaan qoro baab kastoo ka midaba aba asagaan ku bilaabi lahaa baab kasta asagaa ku bilaabi lahaa taasina waa qodob niyadu marka waa shay qaali ah oo wanaagsan horey waxaan usoo tilmaanay cibaadooyinka iyo caadooyinka ayaa lagu kala gartaa niyada haddii hadda aada iska qubaysatid ee adoo soo kululaaday baad xoogaha isqaboojinaysaa iyo qubays waajiba haddaad qubaysatid labaduba waa laba qubays laakiin maxaa lagu kala gartay inuu kana waajib yahay kana iska caadi yahay niyadaa lagu kala gartay haddaan isqooqooyo iyo haddaan weysaysto labadiiba waa isqooye laakiin tanu inay weyse taho cibaado tahay tanna isqaboojinay tahay maxaa lagu kala garan niyaa lagu kala garan marka cibaadooyinka iyo caadaadka lagu kala gartaa caadaadka wax iska caadigaah waxaa kaloo lagu kala saaraa cibaadooyinka laftirkooda labada rakacdood oo salaada subax oo sunnada ah ka horeysa iyo labadii waajibka ahayd maxaa lagu kala garan labana waajib inay tahay labana sunno tahay niyaa lagu kala garanaya niyada ayaa lagu kala garan ayib niyada qofku hadday u hagaagto dee khayr badan buu ka helaya hadday niyadu ka xumaatana shar badan buu ka helin amhile iyo tusaalayaal ayay culummadu ka bixiyaan imaamu shaafici baa waxaa laga sheegaa raxmatullaahi caleyh inuu yidhi diinta islaamka saddex meelood marka loo dhigo hal meel oo ka mid ah ayuu xadiidkaasu ka hadlaya oo see uga hadlin diinta islaamku saddex waxyaalood bay ku dul wareegi wax afka lagaga hadlo iyo wax qalbiga laga aamino iyo wax xumnaha laga sameeyo xadiidku kee ka hadlaya saddexda qalbiga ti ahaydo inama alacmaalu biniyaati niyooyinku ka hadlaya niyooyinka ayuu ka hadlaya dayib tusaaleyaal waxaan sheegnay qofku hadduu shay iska caadiya sameeyo laakiin niyadu ay ka xumaato inuu dembi ka soo gaarayo waxaan tusaalayaashii hore ku soo sheegnay oo culimmadu ay ka bixiyeen ninbaa xoola xaday xoolihii markuu xaday oo isticmaalayba wuxuu ogaada xooluhu asagu inuu lahaa asaguba inuu lahaa xoolaha ma dembiilah sabab inama alacmaalu biniyaad adaa ale ismuusan lahayne axadid buu islahaa marka waa dembiile qof buu wuxuu is yidhi dil kow buu kaga siiya wuu dile gardarruna raba inuu ku dilo hadhow markuu dilu wuxuu ogaaday qof qofkan uu dilay qof isagu inuu dilay dilkiisu u bannaan yahay inuu ahaayo maalan aabihiis qofkii dilay weeyaan qisaastiisuba lahaaba wuuna dilooda ajar ma ka helay ka heli maayo waa dembiile sabab niyadiisu ma ahayn aabbaha u qisaasa waxa qofkan dulmi ku dil waa kaasoo kaleeto waxaa la mid ah qof baa wuxuu cabbay wuxuu u haystay inuu yahay khamro hadhow markuu cabbo wuxuu ogaada wuxuu khamro inaysan ahayn caano lo-aad ay yihiin ama caano geel khamrana muusan cabin ma dembiilah muxuu dembiile ku yahay caanol aad bu cabe inama alacmaalu biniyaat inama alacmaalu biniyaat gurigiisii buu yimi xaaskiisii buu rabaa inuu la dhaqmo oo la kulmo wuu la kulma xaaskan uu qofka gogasha uu kula kulmayba xaaskiisii maysan noqonba qof kaloo loo soo seexiyey buu ahaaba asagu laakiin xaaskiisii buu u haystay ma dembiila qofkaas dembiila ma ah cagsigeed intuu meel tegayba wuxuu damcay inuu zinaysto markuu wixii sameeyey wuxuu ogaaday cidda uu ka zinaysanayo suu isu haystaba xaaskiisi inay tahay xaaskiisibuu la kulma ma dembiilah see dembiilo iyo xaaskiisibuu la kulma asagu reerkaaga u tag muusan lahayn reerkaaga u tag muusan lahayn ee zinayse ayuu islaayo xumaato samee kullu dalika waxay ku tusinayaan saameynta ay leedahay niyada qofku hadday ka xumaato iyo hadday niyada u hagaagtay intaba intaba marka aad bay u wanaagsan tahay niyadaada inaad mar walba hagaajisid mar walba inay niyadu ku hagaagsan tahay oo ku wanaagsan tahay ayib luqada carabiga iyo waxaa lagu yaqaanaa faman kaanat hijratuhu ila llahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasuulih shardiga iyo jawaabku inay kala duwan yihiin mubtadaha iyo khabarku inay kala duwan yihiin oo taqaayur uu jiro laakiin halkan waa midoobe faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa ila allahi ila allahi wa rasuulihi warasuuli soo noqo sababtu waxa weeyaan bay culimmadu leeyihiin meeshaas ayadaa waxaa ku jira wax lasoo qadarayo leeyahay faman kaanat hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi niyatan wa caqdan qofka ay noqoto hijradiisu alle xaggi niyad ahaan iyo caqiida ahaan fa hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi hijradiisu xagga alla iyo rasuulkay noqonaysaa xukman wa sharcan xagga xukumka iyo sharci ahaanba ajarbu kaga helaya ayib qofkii adduunyo raadinahayey oo adduunyo u hijrooday wuxuu u hijrooday weeye ama ha hela ama ha waayo hadduu waxuun u hijroodan hadda waa dembiile xadiidka labaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam laa yaqbalu ma aqbalo allaahu alle salaata axadikum qofkiin salaadiisa mid idinka idinka mid a salaadiisa idaa goortii axdatha uu wax keeno oo gadaal wax ka yimaadaan oo weysadu ka jabto ama gadaal ha ka yimaadeen ama si kale idaa axdatha markuu wax soo cusboonaysiyo oo weysadu ka jabto xataa yatawada'a ilaa uu weysaysto muxuu ku weysaysan qofku biyo ama hadduu biyihii waayeen maxaa booska biyaha galaya wixii booska biyaha gelayo gabagabaysigiiyo soo maaha labadaba waa weysay soo gelaya ayib xadiidkaa u fiirsa laa yaqbalu llaahu alla ma aqbalo salaata axadikum qofkii salaadiisa idaa axdatha hadday weysadu ka jabto wax soo cusboonaysiiyo sidaas aad taho weyse jabka ilahay wax kaaga aqbali maayo ilaa goorma xataa yatawada'a ilaa uu ka weysaysto oo uu kaga weysaysto biyo ama biyaha booskooda waxa gelaya waxay culimmadu isweydiiyaan weysada maxaa waajibiya weysa goormay ku waajibta culummadu saddex qowl bay culimmaduna ka leeyihin qolyo waxay leeyihiin weysada waxay waajibaysaa mar kasta oo weysadu kaa jabto weysaa kugu waajibaysa mar kasta oo weysadu kaa jabto inaad weysaysatid ayaa kugu waajibaya culimmada qayba laakiin waa waajibu muwasaca muwasac maxaa laga wadaa xilli dheer baad haysa ma tusaale ahaan hadeeroo kale weysadii kaa jabta duhurkii waqti dheera ka dhiman sooma waajib waxa kuwa inaad weysaysatid laakiin waqti baad haystaa ilaa duhurka laga gaaraya meesha aad rabtaad gelin kartaa waajibkaas culamada qayb ka mid ah halkaasay mare qolyaal waxay leeyihiin weysada waxay kugu waajibaysaa keli ah markaad salaada u istaagaysa idaa qumtum ila salaati faqsiluu markaad salaad u kacaysaan weysaysta wejigiina dhaqa gacmaha dhaqa lugaha markaad salaada u kacaysid baa weyse kugu waajibaysa qolyana waxay yidhahdeen waa qolyaha ugu xoog badane markii labadaas la isla helo baa weyse kugu waajibaysa labadee inay weysadiina kaa jabtay salaadiina la geli rabo oo salaad loo istaagi rabo markaasaa weysadu kugu waajibaysa labadaba markii la isku daro labadaba markii la isku daro ayib taasi waa qodob xadiidkani wuxuu tilmaamay oo inoo sheegay inaan salaad ilaahay kaa aqbalaynin haddaadan weysaysan wuxuu inoo dareensiinayaa marka weysada in laga tagaayay inaysan bannaanayn cudurdaar la-aan weysada kama tegi kartid adoon cudurdaar lahayn amaa qofkii cudurdaar uga taga weysada oo bedelkiisa la yimaada salaadiisu waa sax maalan weysadii biyuhu awood waaye gabagabaysibu la yimaad salaadiisu sax bay noqonaysaa laakiin qofkii asagoo biyihii heli kara cudurdaarra uusan jirin sidaa kaga taga salaadi sax u noqon mayso salaadi sax u noqon mayso leanna ilaahay baana faray ilaahay ayaana faray weysada waxyaalaha jabiya oo xadiidkan wuxuu tilmaamay idaa axdatha markuu wax soo cusboonaysiiyo waxyaalaha waysada jabiyo horta aadamaha waxyaalaha ka yimaado oo kasoo baxa waxaa jira wax loo yaqaano alkhuruuju min asabiilayn sabiilayn waxay u yaqaanaan luqada carabiga waa meesha dadku ay ka kaajaan iyo meesha ay ka saxaroodaan labadaasi maxay u yaqaanaan sabiileyn alkhaariju min asabiileyn markay ku labada wado sabiilku waa wadada uma sabiila yasarahu qur-anka soo arag sabiil waa wadada la qaado marka labadaa wado ee aadamaha ay wax ka soo baxaan wixii ka soo baxa toban toban shay baa ka soo baxda toban shay baa labadaa meelood ka soo bixi karta aadamaha kow saxaro labo kaadi saddex mani afar madi shan wadyi lix dhiigga caadada toddobo dhiigga dhalmada oo umusha sideed dhiigga dhabar furanka oo gabdhaha ku dhaca sagaal wax loo yaqaano rutuubatulmar-a oo iyaduna waxa weeye dumarka ku dhaca ee toban neefta gadaal ka soo baxda maaqa qodob weeye tobankaa qodob baa ka soo bixi karta dadka tobankaa qodob badankooda weysadii jabiyaa kii soo baxaba weysaduu jabinahaya laakiin qeyb ka midina waa daahir oo najaas ma aha qaybina waa najaas qeybta daahirka waxaa ka mid a neefta qofkii neef kasoo baxdo odhan maayo neefa iga soo baxdo waddankii waa dhaqahaya odhan maayo soo saas ma ah ma najaas marka ma ayadu ilaahay waa noo dhaaf waxaa la mid a ah manida aadamah laga abuuro biyaha ah oo laga abuuray waa daahira najaas ma ah laakiin saxarada iyo kaadida iyo wax madiil loo yaqaano kitaabkan ku arki doonaa iyo wax wadil loo yaqaano qofku maalan hadday saxarada ku dhegto dhegtoo kaleeto oo uu jiirto saxarada intay ku adkaato adkaatoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay kasoo baxdo mararka qaarkood wax biyo camal inay ka yimaadaan dareeray waxaasoo kaleeta waxaa loo yaqaanaa wadi loo isticmaala marka waa najaas iyado kaadidoo kale la xugumta meeshay kaa taabatay waa iska mayraysaa waysadiina waa kaa jabinaysaa waxaa la mida dee dhiigga caadado gabdhaha ku dhacayay gabadha hadday umusho dhiiggi ka imaanayay dhiig dhabar fura loo yaqaano gabdhaha ku dhaca ayaguna waxa weeye waa waa najaas waa najaas bay noqonayaa khutuubatu farji lmar'ati wax loo yaqaano qofta dumarka haweenkeeda haduu jiro qoyaan oo kaleeto waxyaalaha noocaas noocaasoo kale asagu najaas maaha aha laakiin waa waa waa waa laga weysaysanaya hadduu kasoo baxo waxyaalaha weysada jabiya waxaa ka mid ah qofku hadduu seexdo waxaa ka mid ah hadduu koomo galo waxaa ka mid ah hadduu waasho waxyaala waxaa ka mid a ah culamada qaarkood ay qabaan gabar ajanabi ka haddaad taabatid culamada qayb baa weysadiiba kaa jabaysa hilibka geeloo kale culamada qayb baa qabta weysaduu kaa jabinahaya marka taxadar unbaa muhima weysada inay hadday kaa jabta aad ilaashati weysadii hadday kaa jabta inaad ilaashata haddii biyaha la waayo beddelkeeda oo lagu weysaysanayo oo gabagabaysiga ah ma weysa haa xadiidkaa nabigu ku tilmaamay asaciidu alطayibu waduuءu lmu'mini wain lam yajid ilmaa'a cashara siniin ciidda wanaagsan qofku inuu ku gabagabaysto waa weysada qofka muminka walow toban sano haddaadan biyo helin tobankaa sanaba biyahaasaad ku gabagabaysanaysaa gabadhi hadduu inta dhiig ku dhaco dhiiggii ay rabta inay ka qubaysato biyo weydo waa gabagabaysan caadi way tukanaysa xadiidka saddexaad can cabdilaahi bni camr bni caasin kow iyo wa abi hurayrata labo iyo wa caa-ishata saddex waa saddex saxaabi radia allaahu canhumaa intaba waxaa laga wariyey qaaluu waxay yidhaahdeen qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama weylun halaag lil acqaabi cirbo ayuu u sugnaaday cirbo halaagaasoo mina naari naar xaggeed ka ahaaday xadiidkan wuxuu ka hadlayaa weysada see uga hadlayaa ciribsoo yaqaano cirib lugta ciribteeda markaad weysaysanaysid xubnaha weysada waxaa waajib kuwa a biyaha inaad gaarsiisid kulligood isbaaqul wuduu weysada inaad wada gaarsiiso taam yeeshid nebigaa inta saxaabada asagoo la socda xoogaa ka gadaal uga haray buu wuxuu yimid adigoo weysaysanayo rag ka mida ah cirbaha meel ka bannaan yihiin markaasuu yidhi weysada dhammaystira weylu lilcaqaabi min annaar meelaha aad ku weysaysanaysaan cirbaha iyo haddiidaan biyaha gaarsiin inkaar baa idinku dhacayso naar baad gelaysaan xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya marka waxaa ka mid ah waajib inay tahay xubnaha weysada in lagu dhammaystiro oo lagu taam yeelo weysada waa laazim ee dadka jaahiliintu aan waxba garanayna wax la biro oo wanaagga loo sheego oo xumaatada laga reebo taasuna waa laga maarmaan shay laga maarmaan oo aasaasi ah saxaabada badanna xadiidkaa nabiga ka wada wariyeen weylu lilcaqaabi min annaar xadiidka afraad can abi hurayrata radiallahu canhu abu hurayra waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee ana rasuulallahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii tawada'a uu weysaysanayo axaduku midkiin maxaan ku macneeyey idaa goortii tawada'a uu weysaysanayo axaduku midkiin falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa gudihiisa maa-an biyo sanka gudihiisaad biyo iska gelinaysaa kow uma lyantahir ha iska soo fiifiyo fiif waa labo waman qofkii istajmara dhagaxaysanaya oo meeshii biyaha uu ku istijoon lahaa biyaha booskeedii ama dhagax ama tiish iyo waxyaalo isticmaalaya qori iyo fal yuutir tira isdheer ha ka dhigo wa idaa goortii istayqada uu soo tooso axaduku midkiin min nowmihi hurdadiisa fal yaqsil ha mayra yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkhila intuusan gelin ka hor humaa labada gacmood fil inaa'i weelka halaatan saddex jeer ha mayra gacmihi sabab fa ina axadakum qofkiin laa yadrii ma oga ayna meesha baatat ay bariday yaduhu gacantiisu caawa meeshay seexatay ma oga wa fii lafdii lafdi kale wuxayo limuslimin muslim u sugnaaday fal yastanshiq ha sandaarsado bimin kharayhi sanka labadiisa dul min almaa'i biyo min kharayhku waa sanka labada meeloo daloosha wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa man ruuxii tawada'a weysaysta oo weysaysanaya falyastanshiq yastanshiq ha sandaarsado xadiidkani dhowr qodob buu ina tusinayaa kow waxaa ka mid ah habeenkii markaad seexatid oo aad soo toostid intaadan meel kale waxba qaban odo weelasha gacmaha la gelin gacmahaagii saddex jeer mayr qodobka ma la fahmi gacmahaagii maaqaad mayraysaa saddex jeer baad mayraysaa ma hurdada habeenkii amse waa oo dhan culammadu waa isku khilaafsan yihiin qaybna waxay leeyihin waa hurd hurdo dhan hurdo kastoo aad seexatid qolyalo waxay leeyihin waa hurdada habeenkiio ayna baatat meelay hoyatay ma oga yaduhu gacantiisa halayidhi baytuutadan habeenkaa loo isticmaala marka waa masale khilaafiya laakiin si khilaafka ad uga baxdayd habeen iyo maalinba markaa soo toosay maxaad samayn gacmaha iska mayr intaadan weelasha la gelin taasi marka waa qodo ayib xadiidku wuxuu labaadoo ina tusinayaa inay karaaha tahay oo aysan sax ahayn gacmihii adoon mayrin inaad weelasha la dhex gashi sax ma ah sax ma ah ayib waajib weeye gacmaha in la mayro ma odhanayno jumhuurtu waxay qabaan waa karaahiye laga rooyahay adoon gacmihii mayrin aad weelasha la geshay saddexaad xadiidku wuxuu ina tusinayaa cillada keentay labada gacmood in la mayro intaadan weelasha la dhexgelin oo aadan weelasha mayrin maxay tahay gacmahaagu meelay baryeen ma ogin waxaa seexan dhici karta xala markaa seexatay jiir iyo baranbare iyo intay cayayaan ku yimaadeen xalo dhan farahaaga inay ku ciyaarayeen farihii jeermis ay qaadeen weel baad la gasho dad baad wax ugu dhaqday wixii bay ku cuneen bacteria kuwada dilaacaysa dadkii mala fahma mararka qaarkood waxaa dhici karta qofku wuu iska dharyaraystay dharkiibuu iska bixiyey wuu seexday waxaa laga yaabaa intay meelu ku cuncunto inuu meelo halisa iska xogxogtaaba laga yaabaaba xubintii uu ka kaajahay oo kaleeto ama meeshii uu ka sexroonayo kale inuu xogxogaa laga yaabaayo nijaas farihii la galay usan iska warqabin maxaa maxaa kugu haboon marka markaad soo dhaqdidba soo toosidba iska mayr gacmihii maaqa jeer aad mayraysaa saddex jeer baad mayraysaa ayib masaladaas marka waa masale muhiimadeeda in lagu baraarugo ay muhil tahay xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah waan ka qaadanaynaa daliil wuxuu u yahay biyaha yaryarka ah biyuhu hadday yaryihiin oo aysan badnayn najaasa markay ku dhacdaba isla markaba way najaasoobayaan maadaama gacantiiba la yidhi gacantaadu meeshay bareey ma ogin dee hadday biyo najaasa aad wax yara gelisidna biyuhu waa najaasoobayaan wax yara hadday yihiin biyuhu maaqa jeeraad gacmaha mayraysaa sunnadu waxa weeye saddex jeer inaad meyrtid baa sunno ah sunno weeyaan taasuna waa qodo xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa ayaan ka qaadanaynaa dadaalka in la qaato inuu qofku dadaalo waxaa laga yaaba inaad tirahda xalayto anoo kastuuma qabo intaasoo surweel qabaan seexday oo meel la faraha lama gelin waxba iskama ogeyn qof hurdaa tah waxba iska ogeyn dadaalka qaado sunnada nebigu kuu jidayo khayrka iyo barakada qabta qaado marka waxa weeye iska mayr gacmaha gacmaha iska mayr wuxuu xadiidku ina tusinayaa marka la weysaysanayo maxaa la samaynayaa waa la sandaarsanaya waa la sandaarsanaya waxaa meesha ku qoran qofkiinii nii weysaysanaya ha sandaarsado isla markaasna sanka biyaha ha geliyo hana iska soo firdhiyo sababtu waxa weeyaan markaad seexatay sankaaga doloolkiisa shaydaan baa inta yimaada dhex seexanaya gala halkaasuu kaa gelaya xaggan kaa galaya uu seexan markaad biyaha ku sandaarto soo fiif tiraahda qabowgaasu inta u dhintuu soo baxaya isagoo sikaraad ah soo soo diyaar uma tihid inaad cayrisid ninkaas hadii laakiin aadan sar dhaasan meeshuu weli horda loojkaba weli jiifa sankaaga ah meeshaasuu looj dhiganhaya iska waseexanaya hotel marka iska ilaali sidaa ogeed buu nabigu yidhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima inaad sooman tahay maahna weliba ku xeldheero samboorka iyo qashinkii ku galay iyo siigadii maanta o dhan islii iyo nairobi kaasoo gashay hiif markaad tirahdoo biyihii meel fog ay tagaan oo aad soo celisay haddana qashinkii o dhan baa soo baxay waxaa laga yaba inaad tirahay samboor baaba ka qaadayaayo hindhisaan ku waalanhaya ayada laftirkeeda laga yaaba daawo inaad ka heshiide qaabkaa samey haddaan darar iyo dhib kale kusoo gaaraynin ayib xadiidku culummadu waxay isweydiiyaan sandaarsiga noocaasa ah ma waajiba mise waa sunno sida sawaabka ahi waa inuusan waajib ahayn oo sunno u yahay laakiin sida ugu wanaagsani waa inuu qofka muslimka ahi sameeyo oo ku dadaalo inuu ku dadaalo weeye ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu masale muhim aan kasoo booday oo ah waman istajmara qofkii dhagaxaysanaya falyuutir ha biyihii haddaad weyday aad ku isijoon lahayd waxaad ku isijoon kartaa tiish xaashi qoryo caadiyahoo wax weeyaan qalalan dhagax oo kaleeto laakiin waxaa shardi ah markaad kaa isticmaalaysa oo ku isijoonaysid iska marmari maahane saddex jeer oo tira isdheer ah baad marinaysaa mala fahmo saddex jeer marka hore wuu kaajo qofkii kaadii wuu iska dhamay wuu arkay kaadii inay ka dhammaatay markaasuu hal mara marinaya mar labaadba haddana marinaya meeshii mar aad marisid kusoo celin tiish qoyan haddaad meelkaadii ku taallay oo qoyanayd marisid soo muusa najaasoobin dee tiish kale inaad marisid ama dhan kale ka marisid isla meeshii haddaad marmarisid wuxuu isla sii najaasoobeen marka saasaa la rabaa dhagax waad marisay ama dhagax kalead ku daraysaa mis saddex saddex dhagax ama dhagax weyn oo saddex geesood lahaad marinaysaa qaabkaasaa loo isticmaalaya markaad tiro isdheer baa la rabaa asagana can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yabuulanna yuusan ku kaajin axadukum midkiin fil maa'i biyihii addaa'imi ee fadhiyo aan soconayn addaa'imi ee fadhiyey alladii biyahaasoo laa yajri aan soconayn huma yaktasilu markaa uu ku mayrto fii minhu biyaha xaggiisa uu ka mayrto walimuslim waxaa u sugnaaday laa yaqtasil yuusan ka qubaysan ku qubaysan axadukum midkiin fil maa'i biyihii addaa'imi ee fadhiyey walxaal huwa asaguna junubun uu janaabo qabo xadiidkani wuxuu ka hadlayaa biyuhu waa laba biyo socdo webi iyo biyo socdo caadi ah iyo biyo meel fadhiya barkad iyo ceel iyo balli iyo biyo meel fadhiya biyuhu markay meel fadhiyaan laba waxyeeloodba xadiidku waa inoo diida ka koobaad waxa weeye inaad ku kaadidid sababtu waxa weeye biyaha iyo kaadidu isma dhex galaan markaad biyihii ku dhex kaadidid kaadidii biyaha saasay u dul hehaabaysa qof ooman baa laga yaaba marka inuu yidhaha biyihii cab kaadidiina ay dul maraysa muxuu qaadanayaa marka kaadidaadibu ka dhergahaya oo qaadanaya yaa dhibkaa usoo jiidaya jeermiskaasi qashinkaa inuu cabo qofkii ku kaajaa usoo jiiday lama ogola adiga laftirkaaga dadka qaar baa waxay samaynayaa meeshii buu inta ku kaajo bu haddana wuxuu rabaa inuu ka qubaysto meeshii buu ku kaajay jeergaan biyaha ka darsaday uu soo qubaysanaya jeergaankan biyaha waxaa laga yaabaa qaybtii uu soo darsadayba kaadidu inay soo raacdo waa jeergaan najaas ah uu ku qubaysanaya markaasu le dhiiggii baan ka qubaystay janaabadii baan ka qubaystay waa isu soo daahir maxaa isdaahiraysa waa isii najaasayse waa isii najaasayse dayib ninbaa hadda hor ka hor ku gebiyey waman yusiilu lmunkara biankaraa ka qaasili lxaydi bibawlin aqbara wax xun baad aragta qofkii waad aragtaa wixii xun inaad ka waanisid meeshii xumihii aada wanaag ugu bedeli lahayd baad wax kasii xun kusii waanisay asagoo sigaar cabayaad aragta markaas taniyu sigaarku ma fiicne khamrada fiicana cab war maxaa khamrada u tiri cab markaasaa waxaad leedahay intuu dadka dhibi lahaa waxaan rabaa intuu daroogoodo inuu seexdo oo iska dhaco munkarkii sigaarka ah mid ka diran baad usii guurisay soo wuxuu la mid yahay bi gabar tiri dhiig baan ka qubaysanaya caado markaase waxay ku qubaysata kaadi wasakh ah kaadi wasakha ah, waxma daahirisaa waxba ma daahiriso marka taasi waa midoo uma yaqtasilu minhu unta biyihii wax ka darsada ka qubaysto qaybta kale waxa weye laa yaqtasil aadkum axadukum filmaai daa'imi wahuwa junub biyo fadhiya intaad u timaadee adoo janaabo qaba kagama qubaysan karti oo maxay ta maxaa diidaya waxaa diidaya dee janaabadii waxaa laga yaabaa janaabadu najaas maha iyadu janaabadu waa manidii qofka ka timid najaas ma aha waa wixii bani aadamka laga abuuray laakiin waxaa laga yaabaa maadaama id ku qalashay oo laga yaaba jermisi waxayna qaaday in meeshii dhib soo jiido biyaha laakiin qofka hadduu inta dhex galo u niyeysto inuu janaabadii sidaa kaga qubaysto barkad biyaha uu dhex galo asagoo janaabo qabay oo uu u niyeysto hal mare isqooyo oo soo baxo kabacdina qubayska waa u dhamays sababta qubayska marka la qubaysanayo laba qodob baa shardi ah anniya waa maxay inuu qofku niyeysto labo jirkao dhan inuu qooyo biyo ku camimo sidaa awgeed hadduu adoo raba inaad qubaysto roob kuu yimaado oad meel istaagtid oo biyihii da da'hayaad isu dhigtid oo jirkao dhan uu ku kuquyo khalaas qubaysku ku dhamaystiran yahi biyo socda haddaad dhex gasho ku dhex dabaalato muquuratid oo iswada qoysid oo u niyeysatid qubayskaaga waa ok taas weeye marka laa yabuulanna yuusan ku kaajin axadukum midkiin filmaai biyihi addaa'imi maxaan ku macnayna ee fadhiyey alladii biyahaaso laa yajri aan soconayn biyaha aan soconayn haddii la yidha maxaa halkaa laga fahmaya hadday soconhayaan dhib inaysan lahayn baa laga fahmay culamada qaar ka fahmay oo biyo badan ay yihiin uma yaqtasilu markaas wuu ka mayranayaa minhu xaggiisa lama ogola uma yaqtasila marka uu ka mayrta minhu xaggiisa walimuslim muslim waxaa u sugnaaday laa yaqtasil yuusan qubaysan axadukum midkiin filmaai biyihii dhexdooda addaa'imi ee fadhiyay wa huwa junubun isagoo janaabo qaba ayib marka lama ogola can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu allaha ka raali noqday ana rasuulallahi allahi rasuulka ale sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii shariba uu cabo ama uu dhabaqsado alkalbu aygu fii inaa'i axadikum qofkiin weelkiisa dhexdiisa falyaqsil ha mayro hu weelkii sabca mara sabcan toddobo walimuslim waxaa u sugnaaday uulaahunna toddobadaa midda ugu horraysa bituraabi carraha ku mayro walahu waxaa usugnaaday sugnaaday muslim fii xadiidi cabdilaahi bni muqafalin cabdulaahi bni muqafal xadiidkiisii anna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii walaqa uu dhabaqsado alkalbu aygu fil inaa'i weelka dhexdiisa faqsiluuhu mayra sabcan toddoba jeer wacafiruuhu ku camcamiya hu weelkii athaaminata marka sideedaad bituraabi carro xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey ey hadduu u yimaado biyahaagii ama caanahaagii oo afka la galo weelkii maxaad ku samayn horta wixii ku jira waa kaa najaasoobe weelkiina waa najaasoob waad mayri maqa jeeraad mayraysaa toddoba jeer toddobadaa mid ka midana caro iyo ciid baad ku mayraysaa booskeeda saabuun iyo shaambayo ma la gelin karaa sida saxdaa ah, maya ciid unbaa la rabaa riwaaya xadiid kale wuxuu sheegay cabdullahi ibn muqafal toddoba jeer baad mayraysaa marka sideedaadna ciid baad ku camcaminaysaa walaqa iyo shariba farqi baa udhexeeya laakiin eyga waxa waxaa asal waxaa loo yaqaan eyga iyo bisada iyo iyo dadku isku si wax uma cabaan eyga iyo bisadu way dhabaqsaan carabka inta la galan bay ku cabaan dabay ka siyan soo arag lakiin qofku afku ku qabsanayaa xoolaha iyo isku saas uma cabbaan marka uu dhabaqsanaya afku la gelaya culummadeennu waxay qabaan ayga cabitaankiisa keliya ma ahane jirkiisao dhan baa la mid ah kaadidiisa dhareerkiisa oogadiisa waxa weeyaan cabbitaankiisa wuxuu kaa cunay wixii oo dhan waxa weeye waa wada najaasoobayaan dhididkiisa tintiisa dhareerkiisa xubnihiisa kulli dhiiggiisa aygu meeshuu kaa taabto waa saas toddoba jeeraad iska mayri gaalada waa iska wada wataan soomaad arag toddoba jeeraad iska mayraysaa ama sideed jeer baad mayri mid ka midana ciid baad ku mayraysaa iska ilaaliya marka iska ilaaliya can xumraana xumraan waxaa laga wariyey mawlaa cuhmaan ibni cafaan cuhmaan ibni cafaan kuu xoreeyah mawlaha waa qofka la xoreeyey cuhmaan baa xoreeyey waa nin taabic ah radia allahu canhu allah ka raali noqday annahu xumraan ra'aa wuxuu arkay cuhmaana cuhmaan ibni cafaan oo daca u yeertay biwuduu'in weyso cuhmaan muxuu u yeertay weyso u yeertay maxaa laga wadaa ha ii keena biyo biyo aan ku weysaysto fa afraqa wuu ku soo shubay calaa yadayhi labadiisa gacmood dushooda min inaa'ihi weelkiisii weelke weelkii biyuhu ku jireen oo loo keenay ayuu gacmaha kusoo gembiyo gacmihii uu mayraya fa qasala wuu mayray humaa labadii gacmood halaaa maraatin saddex jeer gacmaha laguu sheegaya waa farahaan iyo intaa calacalaha labadii gacmood maaqa jeeru mayra saddex jeeru mayra uma adkhala wuu geliyey yamiinahu midigtiisii fil wuduu'i weysadii dhexdeedii weelkii oo e, waxa weeyaan meesha baaquligii iyo weelkii meesha u yaalay ayuu gacanta la galay gacantuna waa dhaqnay soo ma ahayn muxuu sameeyey markaa uma tamadmada wuu luqluqday tamadmada maxaa ku macneeyey wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday haddaaytaan soo mar wastanshaqa wuu sandaarsaday wuu sandaarsaday waa maxay buu sanka biyihii ku yidhi wastanthara wuu iska soo fiifiyey maaqa shay buu qabta luqluqasho sandaarsi iska soo fiifin uma tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wastanthara wuu iska soo fiifiyey dayib uma hasala wuu mayray wajhahu wejigiisa halaatan saddex jeer wayadayhi labadiisa gacmoodna wuu meeray ilal mirfiqayni xusullada laga gaarayo maaqa jeer halaatan ayagana saddex jeer wejiga maaqa jeer u mayra gacmahana saddex jeer ilaa xusullada laga gaara mid kasta dayib uma masaxa wuu masaxay bira'sihi madaxiisa saddex jeer lama masexin asaga hal mar masax uma qasala wuu mayray kiltaa rijlayhi labadiisa lugoodba halaatan saddex jeer uma qaala wuxuu yidhi waa cuhbaan ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo tawada'a weysaystay naxwa wuduu'i weysadaydan oo kaleeto ama weysadaydaan wax la mid ah haadaa e ah naxwa wuduu'i weysadaydaan wax la mid ah haadaa e ah wa qaala nebiguna wuxuu yidhi wa waqaaladan dambe nebigaa leh man ruuxii tawada'a weysaystay naxwa wuduu'i weysadaydan oo kale haadaa e kan huma sallaa tukada rakcatayni laba ragcadood labadaasoo laa yuxadisu uusan ugu sheekaynayn fiihimaa labada ragcadood dhexdooda nafsahu naftiisa waxba naftiisa la sheekaysan maayo iskuulkii iyo dugsigii iyo masaajidkii iyo waxba cibaado ilahay buu ku mashquulsan yahay qufira waa loo dhaafayaa lahu ruuxa maa wixii taqadama hormaray oo min dembihi dembigiisa ah xadiidkan dhowr qodob bayna tusin koob waxaa ka mid ah inay bannaan tahay biyaha weysada iyo keenidooda iyo inaad qof adeegsan kartid biyaha weysada iisoo qaba iyo iisoo dariyo inaad odhan kartid tuubada iisoo furiyo xaggee laga qaadana sheeg dacaa wuduu'in weysu u yeertuu yir ha ii keeno marka way bannaan taha waxaa iisoo qaba walaalkaa inay tiri haduusan dhibsanayn adiguna ada kibir u samaynaysaas laba xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa dadka ficil ahaan in wax loo baro luqadiina maxaa lagu yidhahdaa ficil ahaan sawaxiliga ama ingiliishka ah. in meeshii hadal qofka aad waxa ugu sheegi lahaa fal ahaan aad ku tusi ya sheega ingiliiska waxa lagu yidhaha barta kalme ah ya ingiliiska qofka fal ahaan in wixii loo tusiyo ya laa ilaha action miya waa <laughs> garta ayib adiga marka qofkii cuhmaan muxuu sameeyey uu weysaystay gacmihii wuu mayray wejigii wuu mayray wuu luqluqday yuu tusaaya ma dadku tusaya arduu baraya dad buxuu sheegaya soo saas maa marka qofkii ficil ahaan in wax loo tuso xadiidku ina baraya weliba waxaa la yidhahdaa ardayga wax baranaya inaad hadalka afka uga sheegtid iyo wax adiga fal ahaan uu ku arko waxaa ku saameyn badan wax adiga uu fal ahaan kaa arko qaabkaad u weysaysanaysid qaabkaad u xushoonaysid qaabkaad wax u cunaysid qaabkaad u labisanaysid intaas waa kamera wax kaa duubayso dhaqankaaga sida oo ilmaha yararkaaho wuxuu aaminsan yahay aabihii iyo hooyadii cid ka fiican inaysan jirin waxay ka tagaan baa wax walba ugu xun waxay sameeyaanna wax fiican buu u arkaa taasuna waa qodo wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey marka la weysaysanaya inay sunno tahay xubnaha saddex saddex jeer in la mayro waana soo qaadanay madaxa laakiin hal mar baa la masaxaya waxay culimmadu u deliishadaan xadiidkan oo waxyaalaha laga qaata ka mid ah weysada gacanta midigtaa in lagu lagu qaadanayo lagu horumarinayo weysada gacanta midigtaha lagu horumarinaya taasuna waa masale muhiima xadiidku wuxuu inoo faa-iideeyey weysadaas cuhmaan uu sheegay qofkii weysaysta salaaddaa nebigana tukada sal lla ly slam labada ragcoo sunnada ah ilaahay dembigiisa inuu dhaafayo dembi dhaaf ka helayo axaadiista qaar baa waxay ku soo arooreen markaad weysaysatid weysadaaba dembiga lagaaga dhaafaya qaarkoodna waxay sheegeen salaadda markaad tukatid ayaa dembiga lagaa dhaafin isdiidi maayaan oo haddaad weysaysatid oo weysada dembiga lagaaga dhaafo salaaduna qayb kalay sii dhaafin haddii tii hore o dhan ay wixii hore weysadu isku dhaaftayna salaadda waa lagugu dallacsiinaya waa lagu dalacsiinaya ayib dunuubta lay waa la dhaafaya xadiisku dembiga yar iyo dembiga weynba muusan kala qaadin dunuubto dhan baa meesha soo gelaysa laakiin jumhuurtu waxay qabaan u badan yihiin culamada muslimiintu dembigan lagu dhaafayaa waa dembiga yar ama dembiga sakiirada ahi wuxuu u baahan yahay inaad kabiirada ah dembiga weyn inaad ka toobad keentid buu u baahan yahay yidhaahdeen oo haddaadan kabiiraba lahayn ka war waadna weysaysatay waa tukatay kabiirana ma lihid sakiirada lagaaga dhaafaya ka warran haddaadan sakiiraba lahayn ee kabiiro keliya aad leedahay kabiirada lagaaga fuudaynaya ka warran haddaadan labadooda midna lahayn salaaddii inaad tukato weysiisatay ilahay baa darajooyinkaaga kugu dalacsiinaya darajooyinkaagu ilahay kugu dalacsiinaa xadiidkaanu luqluqa iyo sandaarsiga keebuu hormariyey tamadmada luqluqoo hormariyay soo maa sanka iyo afka maxaa loo hormariyaa afka yidhaahdeen waxay afkaa sanka ka fadli badan sababtu waxa weeye asagaa wax lagu cunaa waxna lagu cabaa de inaad jirtidna waxaad kusii jiri kartaa inaad wax cunto wa cabtid soo maa waa mid kale adkaarta iyo ducooyinka iyo tawxiidka iyo xagee lagu qabsaa soo afka maaha marka saasaa lagu hormariyay leeyihi ayib an imra can camar ibni yaxya waxaa laga wariyey camar ibni yaxya almaazini almaazini can abiihi aabihi wuxuu ka wariyey camar ibnu yaxya camar ibnu yaxya aabihi waa kuwan waa yaxyi can abiihi aabihi wuxuu ka wariyo yaxye almaazini qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray waa yaxya ninka odhanaya camar ibn camar eh, ibn eh, abilxasan camar ibna abilxasan ayaan xaadiray oo goobjoog ahaa shahidtu waxaan goobjoog ahaa camar ibna abilxasan oo sa'ala weydiiyey cabdallaahi bna zaydin cabdullaahi ibnu zayd buu wuxuu weydiiyey can wuduu'i nebiyi nebiga weysadiisii sal alay slam nebigu see u weysaysan jiray cabdullahi ibnu zaydow fa dacaa cabdullaahi wuxuu u yeertay bitawrin baaf baafkan lagu qubaysta maahan kenya laga yaqaan baafka dharka lagu dhaqso baaquliga iyo waxyaalaha waaweyn lama yaqaano kuwaas weeyaan waxyaalahan dharka lagu dhaqdo waaweyn waan arki doonaay yaa u yeeranaya marka cabdullahi ibnu zayd baa yidhi ii keena baaf oo mimaa in biyo ah inuu biyo u yeertay maxaa laga qaadanayaa saan horey usoo mar inaad odhan karti qofka weysadaas iyo iisoo qaba soo maahan fa tawada'a wuu u weysaystay lahum ayaga wuduu'a rasuulillahi rasuulkii alla weysadii ma ilaahay baa loo weysaystaa mise dadka ilaah baa loo weysay laakiin dadkaanu rabaa inuu waxbara ay liajlihim sida awgeed dadka haddaan idhahdo iyadoon salaadi jirin salaada sida loo tukadaan idin baraya waa idiin tukanayaa kahalaya mushrik ma ahi ee mucallim wax idin baraya markaa noqonaya fa akfa'a wuu kusoo leexiyo wuu kusoo shubay calaa yadayhi labadiisa gacmood min atawri tawrku waa maxa baafki ahaa weelkii xaggiisii baafka ahaa ayuu wax kaga soo shuba fa qasala wuu mayray yadayhi labadiisa gacmood halaatan saddex jeer uma adkhala wuu geliyay yadahu gacantiisii fi tawri tawraad ha u qaadani fi tawri baafkii ama baaquligii famadmada wuu luqluqday wastanshaqa waa maxay wuu wastanthara wuu iska soo fiifiiyey halaatan saddex jeer oo bihalaati qarafaatin saddex soo qaadasho ah saddex soo qaadasha maxaa laga wadaa sacabkuu ku soo qaatay afkaiyo sankuu fiifyiri waa iska soo fiifiyey mar labaad buu soo qaatay waa is waa mariyey mar saddexaad markaasuu saa yirahan wa iska soo fiifinaya bihalaati qarafaatin saddex soo qaadasho saddex soo qaadasho ah uma adhala wuu geliyay yadahu gacantiisii fi tawri weelkii faqasala wuu maydhay wejhu wejigiisii talaatan saddex jeer uma adhala wuu geliyay yadahu gacantiisii fi tawri weelkii faqasala wuu maydhay humaa labadii gacmood maratayni laba jeer ilaalmirfiqayni labada xusu laga gaaro wejiga maaqa jeeru mayra calacalahana saddex jeeru soo maray laakiin gacmaha markuu yimid laba jeeru mayra sidaa ogeed waxaad ogaatay gacmaha saddex jeerna waa mayri kartaa laba jeerna waa mayri kartaa hal mara waad mayri kartaa laakiin waxaa laazim ah inaad biyaha wada gaarsiisid intii waysada loogu talagalay haddii kale weylo licaqaab baan soo mar uma adkhala wuu geliyey yadahu gacantiisa fa masaxa wuu masaxay bihimaa labadii gacmood ra'sahu madaxiisa fa aqbala wuu soo qaabilsiiya bihimaa labadoodii wa adbara gadaal buu u kaxeeyey maratan mar waaxidatan ee keli ah uma qasala wuu mayray rijlayhi labadiisa lugood ilaalkacbayni ilaa odayka boohista laga gaaro ilaa kacbayn oo anqawiyada laga gaaro anqawyada taqaana soo ma anqawiyada odaykabohisna waa odaykabohis waxa laga wadaa waa laba meelood xanuun badan oo meeshaas ayadaa qofka haddaad fargan uga dhufatay dhag inuu kaadi sii daya laga yaaba xanuun dartee marka odaykabohis baa loo yaqaanaa wa fii riwaayati riwaayad kale waxay bada-a wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa qaybta hore madaxa qaybta hore xagee wey foodu soo maa foodu ka bilaaba xataa dahaba ilaa uu gaarsiiyey bihimaa labadii gacmood ilaa qafaahu halkaa maxaa yaha yah karoona ah qadaadka ama jeegada soo maah halkaasuu gaarsiiyey uma radda wuu soo celiyey humaa labadii gacmood xataa rajaca ilaa uu kaga soo celiyey ila almakaani booskii alladii kaasoo badaa uu ka bilaabay minhu xaggiisi marka hore xaggee ka bilaaba fooduu ka bilaaba wa fii riwaayati riwaayad kalea ah waxay ahayd ataanaa waxaa noo yimid rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama fa akhrajnaa saasaa loo akhrinayaa fa akhrajnaa waan u soo saarnay lahu asaga maa an biyo oo fi tawrin ku dhex sugan tawrku waa maxay baaf ama baaquli ama waxa weeyaan baaldi oo kaleeto oo min sufrin naxaas iyo bir la dhalaashay ka samaysan maadaduu ka samaysnaa weeye baafku muxuu ka samaysnaa geed loqoray maahayne wuxuu ka samaysnaa naxaas iyo bir la dhalaashay attawru waxa weeye shibhu tisti baafka wax shabaha weye atistu waa baaf weel baafka shabaha weyana baaquli iyo wax lamid mid ah xadiidkani wuxuu ina tusinayaa sidii horey aan usoo sheegnay weysada iyo dahaarada inaad qof walaalka ay u kaalmaysan kartid inuu kuu keeno kow dadka wax kaa baranaya ficil ahaan in wax lagu bari karo le-anna asagaa ka xeel dheer hadalka labo inay bannaan tahay gacmaha in weelashii biyaha ahayd la dhexgeliyo laakiin goorma la gelin markaad gacmaha horey usoo dhaqday wey lakiin gacmaha iyo wasakhle weelasha la geli maysid taasina waa qodob xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa oo ka qaadanaynaa qofka sheekha ahee ardadiisoo kale inuu yidhaahdo wayse ii keena iyo waxyaalaha noocaas oo kaleeta uu adeegsado uu ku iyaguna ay ka codsadeen oo yidhahdaan waxna bar oo sidii ilahay wax kuu baray wax noo bar inaysan wax dhiba lahayn inaysan wax dhiba lahayn oo arrin wanaagsan ay tahay madaxa see loo masaxaya madaxa laba qaabba waa loo masixi karaa halkaasaad ka bilaabaysaa fooda ah waad kaxayn sheegadaad geynaysaa waad soo celin bartii baad keenta meeshaa markaad marinaysid farahan saas dheh labadaa farood oo murugsatooyinka ah dhagta saas mare labadii suulla ah, dhagaha dhabarkooda saas ku dheh qodobka ma la fahmo xaggee baan ka bilaaba yaa itusaya qof i tusaan rabaa haye haye ismasaxo adugu aan ku feeriya ma sheegadii maad gartay la dhexaad ka soo celisee is mahaye haye a ah, sidii saasaad leeda soo jeegada ma geen soo celina barti baan keenaya dhagaha gudahoodaan saas leeyahay labadii suul ma la fahmo waa qodob xagee baan ka bilaaba waxaad ka bilaabi kartaa jeegada mar halkaa baad kasoo bilaabi kartaa meeshii marka hore aad ka bilowda cagsigeed halkaad ka bilaabaysa waad soo kaxaynaysa foodaad keenaysa haddana waad celin jeegadii baad geyn u fiirso xadiidku wuxuu inoo sheegay fa masaxa fa aqbala bihimaa wa adbaradaas culamadu ku kala arduyan fa aqbala iqbal soo horey wixii soo aada maaha gadaal buu kasoo kaxiyey wey qaybta dambe wa fii riwaayati bada-a bimuqadami ra'sihina halku ka bilaabay marka labaduu midna dhima leh gabadhii maalan hadday qabto khimaar oo kaleeto xijaabay qabtaa meeshii rag baa jooga madaxii inay inta qaawiso waa ku adkaanaysaa maxay samayn biyahay soo qaadin timaheeda wax yaroo ka mid a ah, inta hoos ka gelisaysaa waa taabsiinaysa qoyaan bay gaarsiin kabacdina maradeedoo u xiran bay saas leedahay biyo isagu shuumayso isku qoyn maysa lakin gacantii qoyanayd okay soo ma aad bay ugu fuuda hawshaasi taasna qaabkaasa loo masaxaya ayib can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yucjibuhu miduu cajab geliyo uu jecel yahay attayamunu midigaysiga inuu midigta isticmaalo fii tanaculihi kabagashigiisa iyo wa tarajulihi shallaysigiisa iyo wa tuhuurihi weyse qaadashadiisa iyo wa fii sha'nihi arrinkiisa kullihii dhammaantii wax kasta nebigu wuxuu jeclay wanaagsan midigta inuu isticmaalo yucjibuhu waxaa cajab gelin jira oo jeclaa attayamunu attayamunu maxaa midigaysiga oo waa maxay midigta in la isticmaalo gacantee wax ku cunaysaa gacantee dadka ku salaami ha gacantee wax ku qori saasa marka wixii wanaagsan oo dhan midigta loo isticmaalaya wa tanaculihi waa maxay kabagashigiisa maxaa laga wadaa markaad kabaha gashanaysid kabuhu waa labis lugta bidixda ayay taan midigtaa kee ku bilaabi midigta surweel markaa gashanaysidna labada lugood kee ku bilaabi bidixda qaar baa ku haya ka hor bidix maaha midigta wixii labisa marka la labisanayo bidixdaa loo isticmaalaya lagu hor bilaabaya markaad hadhow siibaysidna marka la siibaya maxaa la samaynaa yah midigtaa loo horsiibaya may ayadaa loogu dambaysinaya bidixdaa loogu horsiibaya masaajidka markaad gelaysid lugtee u geli midigta markaad soo baxaysidna bidixdaaad usoo hormarinaysaa midigtu waa ina khayrka ku damaysa musqushaad gasha lugtee ku bilaabaysaa adiga bidixdaa ku bilabaysaa mise midigta bidixda markaad soo baxaysidna midigtaad usoo baxaysaa wa marka waa qaabkaas kabagashigiisa sokaska iyo kabaha iyo idinku waxa laga yaba inaad iska dhabaqsataan may midigta ku bilow waxaa ku yiin watarajulihi wa tarajulihi inuu nin iska dhiga maaha aha shanlaysigiisa wey markaad shanlaysanaysa xaggee ka bilaabaysa qadaadka ama qadaadka ka bilow ama fooda ka bilow laakiin dhanka midigta ka bilow dhanka midigtaa shanlaynaysa ka kabacdina bidixda qof baa tiri timaha iga jar xaggee leha ka bilow midigtaad ka bilaabaysa wa fii sha'nihi kullihi arrimihiisoo dhan midigtu rasuulku jeclaa sal alay wasalam can nucaymin can nucaymin waxaa laga wariya nucaym almujmir ahaa mujmir mujmir waxaa laga wadaa masaajidku cuudin jira oo hagaajin jiray ah, masaajidka ayuu cuudin jira oo ka shaqayn jiray oo udgin jira carfin jiray can abi hurayrata abu hurayra wuxuu ka wariyey radi allahu canhu can inabiy nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu aleyh wasalama annahu nebigu qaala inuu yidhi inna ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeeri doonaa yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeeda quran xaala kuwo weji iftiimaya ayagoo wejigoodu ifayo muxajaliina oo xubno gargaran oo xubno cadcad min aathaari lwuduu'i weysada raadkeedii faman qofkii istadaaca awooda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay an yutiila inuu dheeraysto guratahu caddaantiisa ama bariirtiisa falyafcal sidaa ha sameeyo wa fii lafdin lafdi kalea ayo limuslimin u sugnaaday ra'aytu waxaan arkay buuy yaa waayo waa nucaym almujmir ayaa wuxuu arkay abaa hurayrata abaa hurayra oo yatawada'u weysaysanaya faqasala wuu mayray abuu hurayra wejhahu wejigiisa iyo weedayh labadiisa gacmood xataa kaada ilaa uu ku dhowaaday yabluqu inuu gaarsi gaaro almankibayni labada garbood intuu biyii halkaa dhaafiye mirfaqaynkaan isku ogeyn sooma mirfaqaynku waa meeshaa gacantu ka laabantay halkaasuba isuu ku dhawaada inuu gaarsiiyaba halkaasuu sii marinaya ilaa uu ku sigta uma qasala wuu meylay rijlayhi labadiisa lugood xataa rafaca ilaa uu dhaqitaankii kor ugu soo qaaday ila saaqayni labada dhudhuun awal waxaan isku soo ogeyn lugaha marka la dhaqaya kacbaynka la gaarsiiya soo maahayn intuu soo dhaafuba dhudhuumada marinhayaaba lowuu kusii dhow yahayba uma qaala wuxuu yidhi abuu hurayra samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay inna ummatii ummadayda yudcauna waa loo yeeri doonaa yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeeda qururan xaale ay yihiin kuwa bariir lahoo weji ifaya muxajaliina ee xubno gargaran min aathaaril wuduu'i weysada raadkeedii faman ruuxii istadaaca awooda minkum idinka xaaluu idinka mid yahay an yudiila inuu dheeraysto guratahu iftiinkiisa iyo wa taxjiilahu xubno garnaantiisa falyafcal sidaa ha sameeyo wa fii lafdin lafdi kalea wuxaayoo limuslimin muslim u sugnaaday samictu waxaan maqlay khaliilii saaxiibkay oo nebi maxamed uula jeedo yaquulu xaalo uu leeyahay tabluqu waxay gaari doontaa alxilyatu jinjimaha iyo waxa la isku qurxiyo min almu'mini qofka mu'minka waxay u gaari doontaa xaydu meeshii yabluqu u gaaraya alwuduu'u weysadu xadiidkan abu hureyre wuxuu ka waramayaa dhowr qodob kow weysada in la ilaaliyo weysada in la ilaaliyo xadiidku waa ina tusinaya waa qodob xadiidku wuxuu labaadoo ina tusinayaa fadliga iyo karaamada ilaahay ummadda nebi maxamed qiyaamada siinaya calayhi salaatu wasalaam oo ay ka mid tahay ummaddii sii weysaysan jirtay oo tukan jirtay baa ilaahay qiyaamada u yeeraya kaalaya ummadaha tirada badan ummaddii nebi maxamed maxaa lagaga garan min aathaari lwuduu ee waxa wey qurran muxajaliin qurigu waa maxay quriga waxaa loo isticmaalaa fardaha ma aragteen faras intaa caduliin maarteenoo galaalan sidii marka fardihiibaa intaas intii wejiga ahayd oo aad dhaqday baa ku cadow ku ifaysa ama lax galaalan oo kale maaragtay idaha galgalaalan oo iduhu intaas waa madowdaha laakiin marka qaarkood waxaa arkaysaa neef idaho intaasu caddahay marka intaasaa ku ifaysa muxajaliinna waa maxay muxajalku waa faraska qoobabka lugaha minjaha cadcad maaragtay oo minjaha garan gacmihii iyo lugihii yaa ku ifhay nuur baa kaa baxahaya xataa haddaad madoobayd nuur baa kaa baxaaya maxaa nuurkan keenay waa weysadii halkaasi culimmadu waxay u daliishadaan qofka aan tukan ummadda nebi maxamed kamid ma maaha oo maxaa dhacay ummadda nabi maxamed qiyaamada calaamada lagu gartay leedo weyse iyo salaad ah qofkii aan tukan xaggana aan weyseysan ma nabi maxamed baa qiyaamo ku garan marka is arki maysaan baaba laga yaabaaba waaba halisba hawshaas sida awgeed salaadda waa in la ilaaliyo salaadda waa in la ilaaliyo xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey waxyaalo qeyb ah oo gadaal ka imaan doono aan weli dhicin oo nebigeenna uu kasii warramo ilaahay ogeysiiyey sala allahu aleyh wasalam maxaa ka mid ah dadku qaabkay ku imaan doonaan weysada ayagoo xubno gargaran ayagoo wejigu ifayo xadiidka qaybta dambe oo qofkii awooda inuu xubnihiisa weysada dheeraysto oo waxay garbahayo ku dhoweysto hadal abu hureyra uu leeyaha loo bada xufaad badan u mareeno inuu hadalka abu hureyra iyo hadal nebi usan ahayn ayuu u badan yahay waxaad kaloo dareemaysaa maalinka qiyaame dadka mu'miniinta tukada in la qurxinayo jinjima hadday gabdhaha qaata soo maha bes ragguna xagga waa la qaadan doonaa waa la isqurxinayaa wax quruxsan xulliyo wax la isku qurxiya qaadanayaa laakiin xaggee kuu gaarin intaad weysada gaarsiisay intaad weysada gaarsiistay madaxii aad masaxatay lugihii aad mayrtay kulli barwaaqa lagugu rakibahaya aad jeceshahay oo qurux iyo xaraga ah wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedin waalihi wslam